بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wuxu uhi sheekhu raximah اllah faslu wayasixu الslmu xaala wamuؤjala fima takamala fiihi khamsu sharaaئiطa fasalkan wuxuu kaga waramayaa sheekhu raximah اllah waxaa la dhahdo aslm aslafna waa la dhahdaa slm iyo slf labadaba waa la dhahda salaf iyo salam waxaa micnaheedu noqonayaa tasliimu ra's اlmaali fi majlis اlcaqd tasliimu ra's lmaal ra-sulmaalka oo lagu dhiibo fi majlis اlcaqd majlis lcaqdiga meesha wax lagu kala iibsanayo intaan lagu kala tegin ayaa lacagtii wax lagu kala iibsanaya lakala qaadanaya wa taqdiimuhu cala lmuslimi fiih shaygii la kala iibsanayeyna lacagta laga horreysinaya shayga la kala iibsanaya xagga dambu ka imanaya ahlucilmiga qaar ka mid way soo ururiyeen oo waxay dhahdeen salamka waxaa dhahdaa tacjiilu thaman wa tajiilu lmuthman tajiilu tacjiilu thaman waa lacagtu la dedeji lacagtii waxa lagu keligsanayo hadda la kala qaadanayo markaas iibku dhacaya la kala qaadanayo wa ta'jiilu lmuhman shaygii la lacageeyeyna iyadana waxa weeyaan dib baa loo dhigay alaabtii la kala iibsadayna dib baa yaa yaa yaa loo dhigayaa oo dib baa laga kala qaadanay oo <clears throat> haddana ma kala qaadanayo ka salamku waa kaas weeyaan shay baa la kala iibsanayaa shayga la kala iibsanay marka lagu heshiiyo lacagtiisa hadda la kala qaadanay alaabtiina gadaal baa laga keenaya muddo ka bacdi ama waxay noqonaysaa muajal mid dib loo dhigay bay noqonaysaa oo la magacaabo muddada lagu keenayo oo kale maalan bil laba bilood shan bilood wax ka yar wax ka badan ayaa muddadaasa loo sameynaya ama waxay noqonaysaa sida sheekhuba inoo sheegayaba xaallo mid layda xaallo aho mar dhow baa la kala qaadan doona hadda meeshuun bayna oolin laakin waa la keenaya waa markaasa la kala qaadanaya adoo calaa ayi xaal marka wa marka wax la kala iibsanayo marka wax la kala iibsanayo qofna lacagtii buu sitaa oo lacagtii buu bixinaya wuxuu ku iibsanaya qofna alaabtii uu iibinaybu sidaay oo lacagtu qaadanaya alaabtana waa bixinaya soo sama ya haddaba waxa wey sanamku lacagta waxa lagu kala iibsanaya imika la kala qaadanaya intaan lagu kala teginba majliska mesha wax lagu kala iibsanayo ayaa lacagtii la kala qaadanaya lacagta la qadimeeya alaabtii la qaadanaynayna dib baa laga keeni doonaa waadx sooma ya waa intaas wey sanamka waa noocaas haddaa si kale loo dhigo waxay noqonaysaa lacagtiina imika la kala qaadanaya alaabtiina dayn bay noqonaysaa qofka dayn ku maqan oo keeni doono wey daynti maxanu naqaan inagu qofka marka dayn baa lagu leylaleey maxay noqonaysaa ama inuu lacag qaatay dayn ah ama intuu alaab iibsaday oo alaabta alaabtuu qaatay alaabta lacagteeda in lagu yeesho soo saama halkan alaabta qofka lagu yeelanaya lacagtiina u bixinayaa qofkii alaabti iibinayeyna alaabti baa lagu leeyahay alaabti baa dayn noqotay marka mar dambaa la keeni doonaa taas sanam baa la ydhahdaa waay waana mashruuc weeyaan ibnu cabaas aayadda qur-aanka ee daynta ayuu ku fasiray yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajli musaman sanamka ayaa loogala jeedaa buu yidhi rasuulkuna sal allahu alayhi waaali wasalam waxa uu yihi man aslafa fi shayin falyusli fi kaylin macluumin wa macluumin ilaa ajalin macluum marka waa mashruuc weeyaan ay banaanta wax lagu kala iibsado iibka noocaas uu iska kooban yaho ma badnaa inaga dhexdeena waay wuxuu yihi sheekhu raximah llah salamu salamku waa asaxayaa xaalan isagoo ah mid hadda mid kala qaadanaya wa muajalan mid dib loo dhiga isagoo ah fii ma takamala fihi wixii dhexdiisu uu ku dhamaystirmay buu ku asaxayaa khamsu sharaa'ida shan shardi ee dhexdiisa ku dhammaystirantay ee laga helo ka koowaad waxa weeye an yakuuna madbuutan bisifati inuu noqdo mid sifo lagu xadayn karo waxaa la kala iibsaday wax la sifeynayo oo sifadiisa la koobi karayo oo sifo lagu xadayn karo waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay jinsan jinsi waa inuu yahay lam yakhtalid bihi ayna ku darsamin ayruhu eyrkii una ku darsamin walam tadkulhu naaru dabkaan markaasi aan gelin liixaalatihi inuu markaasi bedelo oo xaalad inuu ka kaxay xaalad kale u geeyana aan dabka u gelin wa an laa yakuuna waa inaanu noqonin mucayanan mid mucayan oo ah waxaan lacagta ku horumarsaday saac cuntadan ah marka wax meesha yaallo xaadiraba weyaan oo la arkayaba kaas iib buu noqonaya ee salm noqon maayo walaa min mucayanin min mucayan taasina laba tafsiir bu culimadu ku tafsiireen horta oo an laa yakuuna mucayanan mucayan waxaa loogala jeedaa shayga la kala iibsanaya shay meesha yaallo oo la arkayo oo la tilmaamayo oo kan baan kaa iibsaday laleeyahy waa inuu noqon waa inuu cayn ka noqon waayo salamku alaabta la kala iibsanaya waa dayn wax maqan weyaan wax meesha yaallaba mahaba haddaad tidhaahdid kitaabka halkan yaalla kitaabkan baan lacagta ku hormarsaday sanam aslamtu ilayka haddaad tidhahdid maalan ya waxaan ku hormarsaday lacagtan alaabtan horteennaba taalla kaa salam lama idhahdo waay alaabta wii waa mucayan alaabti salamkuna waa dayn wax maqan weeyaan waxna wax maqan maahay waa wax meesha yaalla wey marka iib waxaa meesha yaalla ee mucayanka dadku ay arkayaan iib buu noqonay iib ayuu noqonay maaha salam noqon maayo waayo salamka asalkiisa waa loo dejiyey waa dayn weeyaan maxaa dayna alaabtaa maqan lacagtaa maqan maaha maxaa maqan oo dayna oo qofka ku maqan alaabta alaabta maqan sawad ma maxaa la kala qaadanaya meesha yaalla waxa meesha la kala qaadanaya muxuu yihi lacagta waxa maqanee daynta ku maqanna muxuu yahay alaabta marka markuu mucayin yahay de waxaa meesha yaalla weeyaan dayn maaha taas waa mid walaa min mucayanin walaa min mucayaninna laba tafsiirba waa la saaray culimada qaarkood waxay idhahdeen waa inaanu alaabtu aynu noqonin min mawdicin mucayanin muslimu fiihigu alaabtu waa inaanay noqonin mid laga doonayo min mawdicin mucayan mawdic meel mucayane laga keeno oo qofku yidhaahdo waxaan doonayaa magaalo hiblaayo qamadideeda qariin yaroo sakiiraho yaroo aan maaragtay qamadiday soo saartaba ay koobantay wax soo saarkeedua ama beerta hebel qamadidiisa wax mucayana weeyaan waxaa laga yaabaa in la helo waxaa laga yaabaa in la waayo waxaa laga yaabaa intii la doonayay in laga helo waxaa laga yaabaa intii la doonayay inaan lagaba helinba marka walaa min mawdi eh, walaa min mucayanin ay min mawdicin mucayanin mawdic mucayanana waa ayna noqonin halkaa ka keen lakin haddii meel magaalo weyn tahay oo wax soo saarkeedu aada u badan yahay oo inta la doonayay in ka fara badan ba laga helayo iyadoo ay banaanta taasi waay qolooyinka qaar ka mida waxay ku tafsiiriyeen min mawdicin muayan eh, walaa min mucayanin taasi waxba qofka u aslamtu ilayka hada dirham dirhamkan baan lacagtan ayaan ku horumarsaday fii saacin min hadihi subrati saac cuntada halkaa tuulan cuntada halkaa tuulan saac ka mid a ayaan lacagta ku horumarsaday walaa mid mucayanatan taas bay ku fasireen lacagtan ayaan ku horumarsaday saac cuntadeeda halkaa taalla ka mid a labadaas waa lagu tafsiira laka labada tafsiir waa sax wey kii aad ku tafsiirtaaba sax buu ku noqonay waay salamku wuu asaxayaa bu nabi uri wayasixu salamu salamku waa asaxaya xaalan isagoo hadda mid la kala qaadanaya ah iyo wa muajalan mid dib loo dhiga isagoo ah xaalan hadda la kala qaadanaya muajal dib baa loo dhigay oo waxa weye mid midka la kala qaadanaya maahe muddaa loo qaban doonaa ama bil ha noqoto ama ha ka badnaato amaba ha ka yaraato waa muajal waa mid hadda la kala qaadanaya maaha xaalanna waa maxay haddaa lakala qaadanaya hadda yaa lakala qaadanaya qofku muxuu odhanaya waxaan lacagtan ku horumarsaday alaabta nooca iyo noocaa iyo noocaasiya dabeetna alaabta iminkaba la keenayaa lakin waxaad ogaatay markan xaalo la leeyahay alaabta iminka meesha taalla maha alaabta hadii meesha taallo la arkayo bayc bay noqonaysa ee salab noqon mayso alaabta ma taalo lakin haddana haddaa la keenaya hadda ayaa la keenaya waxaa dhici karta qof inaad kulantiin alaabbuu doonaya lacag fiicanna waad ka siisay ya waad ka iibisay mana haysid hadda hadda hadda meeshaad joogtay m alaabta ma taallo lakin way kuu taallaa haddaad tidhaahdid waan soo qaadaya ee isug wax laga yaba kaa tago oo aanu kusuginba mushtarigu qofka wax iibsanaya inuu kusugin baaba laga yaabo inuuna kusugin baa laga yaabo oo iska tago oo alaabo kala raadsado ama cid kalaba soo dhex gasho marka waxaad ka baqanaysaa lacagtaas inay ku dhaafto ninkaas sito alaabtina waad haysaa laakiin iminka meesha aad joogtiin alaabta ma taalo sanad kaga iibinaysa marka maxaad leedahay alaabta noocay noocay noocay nocaas wad wad sifaynaysa waan kaa iibi intaana waan kaa siiyey lacagtana keen isna wuu ku qancay lacagta wuu kuu tiriyey wuu ku siiyey isla iminka baad u keenaysaa alaabtaadi ku taalon baad usoo rari ood u dhiibi doonta xaaladu waa noocaas muajirku muxuu noqonayaa lacagtii baad bixinaysaa alaabtiina waa la sifaynaya wuu inoo sheegi doonaa alabta waa in sifeeya shuruudda ka mid an yakuuna madbuudan bisifati si aan hadhow la isku khilaafin in alaabta wa wax meesha yaallo imika la arkayo maaha waa wax maqan weeyaan oo la keeni doono marka waa in la sifeeya wax alle wixii jahaalada ka saaray oo dhan waa in la sheegaa dabeetna wuu sifeyn doonaa alaabtii la kala iibsaday maalan hadduu iibsanayo raashin oo kale beriis baan kaa iibsaday intaasoo kiish uu yahay hadduu midab u leeyay midabkaasi sifooyinkiisa dhan buu sheegaya deetna waa la muddaynaya muddo bil ah ayaad ku keenaysaa ama sanad gudihii ku keeni doontaa marka sanad labaiyo toban bilood bu ku keeni ama bil bu ku keeni ama shan bilood buu ku keeni muddo mucayana qofkana waxaa laga rabaa muddada loo qabta inuu ku keeno alaabtaas laga iibsaday lacagteedii la siiyeyna inuu keenaa la doonaya waay ad maa cunaysid adiga dacdayga ad wuxu cunaysid cabdillahi maxaad cunaysid maxaad cunaysaa xajada ya casarka eh, ah. marka la dhigo ma a marka imika kala saarnay maha ya waa maxay haddaa la kala soo ma ma ajalkuna yahay dib baa loo dhigaya ka sanadku labadaba ku asaxaya isagoo xaalla ah oo hadda la kala qaadanaya alaabti mar walba lacagtu waa qadin iyada ogow haddaa rasulmaalka la qadimi waayo maba asaxayaba rasulmaalka waayo alaabtaa dayn noqonaysa mati alaabtu waa dayn mar alaabta dayn ay tahay rasulmaalka waa inu dayn noqonin rasulmaalka noqon xilligaa la kala qaadanaya hadii kale wuxu noqonaya beycu dayn bidayn marka xaal laba mid hadda la kala qaadan muajilka mid dib loo dhigay labadaba ku asaxaya muajal markay tahay waa la isku waafaqsanya culimmado dhan isku waafaqsanya markay xaallo tahay imaam shaafici un baa yidhi saddexda imaame kale iyago waxay dhahdeen xaallo kuma asaxayo waa waxa salamku waaba dayn weeyaanbe mar haddaa imka la kala qaadanayo salam la odhanba maayo bay dhahdeen waayo salamku alaabta waxa weeyaan waa mid imika aan la kala qaadanaynin gadaal laga kala qaadanayo wayasixu salmu salmku waa asaxaya xaalan isagoo ah maxay mid hadda la kala qaada wa muajalan mid dib loo dhigay fii ma takamala fiihi khamsu sharaa'ida shan shardi wixii markaas dhexdiisa ku dhamaystiratay ayuu ku asaxaya an yakuuna waa in noqdo ka koowaad madbuuطan mid lagu koobay ama lagu xadeeyey bisifati sifa lagu xadeeyey waa horta arkaan buu leeyahay salaamku labada qof wax kala iibsanaya labada qof wax kala iibsanaya waxaa la idhahaa muslim iyo muslamu ilayhi baa la kala idhahdaa labada qof wax kala iibsanaya weyaan muslim waa ninka lacagta dhiibaya lacagta dhiibaya ee bixinaya muslamu ilayhi waa ninka lacagta loo dhiibay ee laga doonaya alaabta iyo alaabtii la kala iibsaday muslamu fiihi baa isna la dhahdaa alaabtii la kala iibsaday iyo racsulmaalka lacagtii wax lagu kala iibsaday iyo siiqada labada qof dhex maraysa waa mise ya shanba labada qof wax kala iibsanaya iyo alaabtii kala iibsanayaan waa isku mise saddex soo maha lacagtii wax ku kala iibsadeen iyo siiqada waa shantaas ka wax iibsaday ee lacagta dhiibaya maxaa la dhahdaa almuslim ka loo dhiibay ee laga iibsanayana maxaa la dhahdaa almuslimu ilayh alaabta la kala iibsadayna almuslamu fiihi lacagta wax lagu kala iibsadayna rasulmaal iyo siiqadii marka alaabta la kala iibsaday muslimu fiihigu waa inuu noqdo madbuudan bisifati mid sife lagu xadeeyey waa in la sifeeya wixii meesha ma yaalo maadaama meesha una oolin waa in la sifeeya marka la keeno waa in sifadii markii hore lagu heshiiyey waa ina waafaqdaa waa ina waafaqda waay hadduu dhar yahay dharka waxaad sheegi doontaa wuxuu yahay waxaad sheegi doontaa noociisa waxaad sheegi doontaa waxa uu ka sifisan waxauu ka samaysan yahay waxaa la sheegi doonaa waxa weeyaan Eh, tiradiisa ayaa la sheegi doonaa qofka waxaa laga doonaya intaa laga dalbaday inuu keeno intaa laga dalbaday sifada noocaasoo kale ah, waa inu keena laga doonaya maalan haddii raashin uu yahayna waa inuu sifeeyaa qamadi haddii jinsigiisu sheegi doonaa raashin qamadi qamadida noocyo leeday markaasu waxan qamadida eh, maalan cas oo kale haddii midab leedahay oo casaan iyo cadaan haddii kale leedahay nooca casaanka ah ee haddana haddii sifo kales lagu sii sifeynaya saasaa laga rabaa beriiska oo kale matalan beriis boosho caddaa soo ma taqanin ya cabdillah garabsa waa maxay nooc kale beriiska wey oo yaryar wey magacaasu ley mogti beriisya oo boosh oo caddaana oo waa lagu keenaya oo dhan salamka maba gelayaba wixii sifa aan ma la sifayn karay waa nii yakuuna madbuudan mid lagu xadeeyey waa inuu yahay bisifati sifa mid lagu xadeeyo lagu koobay waa inuu yahay wa an yakuuna waa in noqdo jinsan jinsi lam yakhtalid bihi ayruhu eyrkii inu ku darsamin wax kale ayna ku darsamin lam yakhtalid bihi ayna ku darsamin ayruhu ayrkii shay kale kuma darsamin wax lasku dardaray maaha hadduu yahay waxaan wax lasku dardaray sanabkuma ansaxayo waayo waxaan la garanaynin shay walba waxaan lasku dardaray mid walba intuu leegyahay lama garanayo waxaa la laisku daray mid walba intuu leeyahay lama garanayo maadaama oo laisku daray ma asaxayo haddaa qamadii baris laisku daro oo qamadii baris laisku daro uu yahay maalan ma asaxayo sanadki waayo waxaynan garanay inteeba beriis inteeba qamadiya lama garanayo waxyaabaha laisku wada daro dhan oo wada shay kastoo laisku dardaraa waa maxaa ku baxay markaa wixii horta wii waa wax laisku daro waynu noqonin haddaa laisku darona waxaan idhi imika markuu leeyahay waa an yakuuna jinsan lam yakhtalid bihi hayru maxaa loo diiday waxaa loo diiday waxaan la garanayn waxaan la isku daray mid walba miqdaarkiisa intuu yahay baan la garanayn lakin haddaa la garanaya ka war ya haddaa la garanaya maxay la garanaya mid walba qadarkiisa la garanaya waa asaxaya haddaad tidhahdid maalan cadarrada qaar baa la dardaraa intaas waa miski intaasna waa cambar intaasna waa cuud waana la isku daray waa asaxaya lama garanayo mid walba intuu yahay ma asaxayo sawad maantaas ya ah. marka an yakuuna jinsa lam yaktalid bihi hayruhu waa marka aan miqdaararadii mid walba aan la garanayn lakin haddaa la garanayo waa saxaya waa saxaya sax wey waay walam tadkhulhu naaru dabku waananu gelin liya xaalati bedelitaankiisa inay xaalad ka kaxayso oo xaalad kale ay geyso inta xaalad ka kaxayso iyo xaalad kale geenaysa dabka waa inu gelin waayo waxaa dabka galaa lama dabdin karayo waxaa laga yaabaa dabku inuu ku bataa laga yaabaa inuu ka yaraada laga yaabaa inuu dabku shaygii taiir buu ku sameynaya uu badinaya gebigiisa si kale ka dhigaya marka sidii marka hore lagu heshiiyey ee lagu ballamay si aan ahayn inuu noqdaa laga yaaba marka ma asaxay wixii dabku dabka wixii gala ee dabka marku uu galo dabku uu bedelo sana kuma asaxay qiid ma ay adiga adiga istaag adiga adiga hay ku celi ha dabka soo gala marka dabka ku batay dabka ku batay ka ka yaraadina ah, iska fadhiis fadhiis si fican waay eg dabku shayga dabka gala ee dabka uu bedelo ee taiiru ku sameynaya aalad xaalad kale geenay xaalatu caynkaas wayaan dabka bedelaya salamkama gelay waayo waxaa laga yaabaa in hadhow lasku khilaafo waa dabdigii sifada waa in kulma bisifatban iyo mesh ka baxay markaan nidhi dabka ayaa bedelaya markuu dabka galo dabku taiir ku samey bedelaya waxa ku baxay wixii dabka una bedelayn ee loo geliyey keliya uun in wax lagu kala sooco dabku wuxuu u gala litamyiiz ay xaala maha waxba lagu kala soocaya muxuu noqonaya malabka oo kale malabka dab kala saaraya waxaa lagu kala soocayaa shamacan malabka markaa shinidu sameyso ya laga tuujiyo maxaa la dhaa shamacan lama ha marka kaas iyo waxaa lagu kala soocaya iyo malabki markaa dabka la yar saari dabka waa lagu kala soocayaa soocaya waxa lamida subagga laftiisa dacaani baa lagaga soocaya marka kuwa noocaas iyo dabka u gala in wax lagaga sooco iyagu salamku waa sax weeyaan laakiin dabka ka u gala inuu bedelo waa kala solay ama la kariyey ama la dubay kuwaasoo kale salamkii waa kuwa sax waay lii xaalati laakiin berigaa horeda culimmadu waxaa laga yaabaa inay u diidayeen wixii inuu ama isleekaan waayo ama uu kala duwanaado jahaalayna gasho lakin imika jahalada waa laga saari karay casrigan joogno o kale warshadaha dabka ku shaqeeya ashyaada duba waxa weeyaan wixii lagu heshiiyo way ka dhigi karaan iyagu jahaaladana ka saari karaan wa an laa yakuuna waa inuu noqonin mucayanan mid mucayana maxay nidhi mucayan iyo mid mucayanan labadaaba marka hore sii sharaxnay wa an laa yakuuna mucayanan fadal ayadiga waa in laa yakuuna mucayanan maxaynu ku maxaa aynu ku micnaynay ya a alaabtan baan kaa ibi a a alaabtan lafteeda iyan lacagtan ku horumarsaday mid marka meeshii ba taallaaba waana la arkayaaba ma noqonaysaa beec buu noqonaya walaa min mucayanin mucayankana waa naga isagana laba tafsiir buu leeyay soo ma tafsirka sheeg adugu min mawdicin mucayan yani meel mucayana waynuna noqon alaabtan alaab meel mu meel mucayana laga keenayo oo waxa meeshaasna ay tahay meel aan waxaa laga dalbaday ya aan laga helayn hadaa laga helayda waa baab gaara wey kaas waa tafsiir tafsiirka labaadna ku dar ma garanaysa haye ma haysaa ma haysaa adu haye yaa sheegaya fadal ha waa alaabta halkaa taalla ama raashinka halkaa yaalla sac ka mid a lacagta iga sii waa min mucayanan iyaduna labadaa labada tafsir baa la saaray labaduba xifd ya waay uma lasixat lmuslimi fiihi mid kale waxaa la doonayaa shayga qofka loo diray ee la rabo in qofku uu keeno oo inuu noqdo shay la heli karayo waynu isagaa inoo sheegi doonaa uma lصxaة almuslm fihi mslfihigu mxuu ahaa muslimu fihigu muxuu ahaa alaabtii la kala iibsaday wey muslimu fihigu muslimu fihiga alaabta la kala iibsaday asixitaankeeda waxaa u sugnaaday amaaniya sharaaiطa sideed shardi baa sugnaaday wahiy waxa wey an yasifahu inuu sifeeyo bacda dikri jinsihi jinsigiisa markuu dabadeed iyo wa nawcihi noociisa markuu sheega dabadeed biifaati latii sifooyinkiinu ku sifeeyo yakhtalifu biha amanu lacagtu ay ku kala duwanaanayso wa an yadkura qadrahu iyo qadarkiisa inuu sheego bima yanfi ljahaalata canhu jahaalada wixii ka saaraya inuu markaasi uu ku sheego wain kaana muajalan muajal haduu yahay mid dib loo dhig haduu yahayna dakara wakta maxilihi waktiga la keenayo ayaa uu sheegi doonaa wa an yakuuna mawjuudan mid mawjuud mawjuudahoo jiro waa inuu yahay cinda alistiqaaq marka la mutaystay agteeda fi lhaalibi inta badan wa an yadkura waa inuu sheego mawdica qabdihi meesha lagu kala qaadanayana waa inuu sheego wa an yakuuna thamanu lacagtu waa inuu noqoto macluuman mid laisla garanayo wa an yataqaabadaa waa inay kala qaataan lacagtii qabla tafaruqi intayna kala tegin ka hor wa an yakuuna cabdusanami caqdiga sanamka waa inuu noqdo naajizan mid fulaya hadda markaa soconaya oo laa yadkhuluhu una gelaynin khiyaaru shari khiyaaru shari mid gelayana muslimu fihri shuruuddiisu noo sheegaya marka uma lisixati lmuslimi fiihi muslimu fiihiga asixitaankiisa waxaa u sugnaaday intaa dabadeed amaaniya sharaaia sideed shardi wahiye waxaa weeye an yasifahu inuu sifeeyo shaygii la kala iibsanayay bacda dikri jinsihi jinsigiisa markuu sheegay dabadeed iyo wa nawcihi noociisa markuu sheegay dabadeed bisifaati latii sifooyinkii waa in ku sifeeyo yakhtalifu biha amanu lacagtay ku kala duwanaanayso sifooyin laagta ku kalaalacagta eh, ku kala duwanaanayso waa inuu sheegaa wuxuu igala jeeda lacagta ku kala duwanaanayso sifooyinkan baa qaarkood lacagtii qaali bay ka dhigayaan qaarna lacagtii qaali kama dhigayaan markaa si aan hadhow la isku qabsanin oo aanu odhan lacagtaada waxay ku jira sibay ahayd waxna ka aad doonaysa maba jarsaba lacag tusa inuu noqonin waa in la wada sifeeya waa in la wada sifeeyaa jinsigiisa waa in la sheegaa noociisana waa in la sheegaa sifooyinka kale ee lacagta ama qaali ka dhigaya ama jabinayana waa inuu sheegaa dabeete markuu waxaaso dhan uu sheego ya alaabta noocaasa loo sheegay baa laga rabaa inuu keeno isna lacagta buu qaadan doona kaas markaa waa kaas waxaaso dhan loo sheegaya inaan la iskhilaafin marka la keena alaabtii inayn labadii qof wax kala iibsaden inayn iskhilaafin oo anu kaan kuu dartay muu ahayn iyo kaadii daratay buu ahaa iyo noocaasan doonayay iyo may de noocaan aniga ii daratay ayna cayn kala noqon wuxuu waa inuu wa dhinac walba laga sifeeye waa inuu noqdaa sifooyinkiisoo dhan ee ujeedooyinka dadku ku kala duwanaanayaan waa inuu sheega yani dadka aqraadooda kala duwane qof walba qarad gaara ayuu leey oo ninba waxbuu jecelaya waxbuu doonaya marka waxaasna waxaa laga yaabaa inay marka dambe ay khilaaf keento marka waa la wada caddaynaya dhammaan taas waa mid marka ka eh, la sheegi doonaa marka jinsigii la sheego haddana noociisa baa la sheegi doonaa maalan waa raashinka haddana noociisa lasii sheegi doonaa ama waxa weeyaan eh, maalan waa beriis oo kale beriiska sifooyinkiisa kale hadana lasii sheegi doonaa waa dhar oo kale dharku noociiba haddana lasii sheegi doonaa haddana dharkaasi sifooyinku sii leeya baa lasii sheegi doonaa saas lagu heshiinay wa an yadkura waa inuu sheego qadrahu qadarkiisa waa inuu sheego bimaa yanfi ljahaalata canhu jahaalada wixii ka saaraya waa inuu sheegay qadarkooda qadarkii waa inuu sheegaayo alaabtan uu doonayo wax la miisa hadday tahay miiskeedu sheegi wax la miisaama hadday tahayna miisaankeedu sheegi wax la tiriya hadday tahayna tiradeeda ayuu sheegi wax la mitiriyo haday tahayna ama la fuuliyana fuulkii mitirkiisa ayuu sheegi doonaa waa saas maalan raashin yahay waa la waa la kiilo waa intaasoo kiilo wax la miise hadduu intaasoo miis alaab la tirinaya hadday tahay tiradeedii intaasoo midh ayay noqonaysaa waynu qadarka sheegaan si aan hadhow laisku qabsanin waay wax jahalada laga saaray wa an yakuuna waa in noqdo muajalan ha wain kaana muajalan hadduu yahay mid muajala oo dib loo dhigay dakara waqta maxilihi waqtiga la kala qaadanu sheegi doonaa bil ka bacdi bisha rabadaan bisha shacbaan muddada waa la mudaynaya ciidana muddo laga rabaa hadduu yahay shay muajara maxaa ku baxay adiga maxaa ku baxay ay waxaa ku baxay xaalan taa inu soo yidhi markii hore waay iyada imika baa la kala qaadanaya taas wa mid la cinda alistiqaaq marka la mutaystay agteeda fi lghaalib inta badan inta badan waqtu listiqaaq wax la helaya waa inuu yahay ya marka la mutaystay ee la helaya waa inuu haalib la helayn yani qofki waxaad tii bilhiblaaye keen bilhiblaayada aad ka dalabtay wax la heli karay waa inuu maxaa ku baxay wix la helaynin beeruhu amaba maaragtay muxuu ahaa geeduhu ama dhirta waxaan la beero dee waktiya kale leeyihiin shitaaga waxbaa baxa sayfka waxbaa baxa waxaan shitaagaba aan bixin haddaad xilligii shitaaga ad oo talada i keen lagu soo heliba maayaba lama soo helayaba wax waktiga sayfka aan bixinba haddaad tirahdid ii keen alaabtaas mana baxa xilligaasoo beero kamaba soo go-aba iyadana wax ma suurageliso waa inuu yahay shaygan aad diratay shay la heli karayana waa inuu yahay oo la keeni karay haddaad maalan aad diratid qofka hadda tirada alaab noocaasan doonaya alaabta noocaasi magaalada hiblaayaa u daratayna lagamaba soo helayaba lagamaba helaba iyadana dana asix iminka tusaale ahaan xabxabkao kale waa la beeraa waa laga yaaba inaad inaad heshid intaaso mudha xalxoon i ken inaad qof ku tirahdid lakin xajib mucayan haddad ka warran xajib mucayan xabxabka imika waa nooce ma middaa dheer ba mise mid malaasan aa kada aragtin waa nooce malaasi soo ma midhaa dheer weli ma aragtin wuu jiraa soo ma haddaad tirahda xaxaw dheer baan doonaya kun midh lama soo heli maayo imanka wadanka lama jiraba kaas waxa jira un malaasan un baa la helaa ee xaabka dheeraa uu dabar go-ay horta waddankeenan dee kuma kumaynan arkin waa laga isticmaalo markaa lama helayo marka shaygii shaygu wa l shaygan la kala iibsanaya waa inuu yahay wax la heli karayo oo xilligii qofka layidhi haloo eh, aad lagu ballamay in loo keeno loo keeni karayo waa inuu cinda alisticaaqi fi laalib waa haaliban inta badan la helay wa yadkura waa inuu sheego mawdica qabdihi meesha lagu kala qaadanayna waa inuu sheego meesha lagu kala qaadanayo waay waxaa loo kala qaadaya ya waxaa loo kala qaadaya meesha markii hore majlisulcaqdiga meesha iibku ka dhacay hadday meel ku habboon ay tahay alaabtaasi in la keeno martaasa la keeni doona haddayna ku habboonayn meesha la keenayo waa in lasla sheega waa meesha la keenayo xataa kharash ba ku biiri karabade waxaa laga yaaba meesha la geenayo inay kharash u baahantay marka si ay u caddaato waa in iyadana la sheega waa waadix ma maranay maaa adiga sheekha ku tirsan muxuu ahaa ha ya maxaan idhi goorma waktigee ha isla garanayaan sax wey fadhis fadhis haye waxaan idhi marka hore meesha wax lagu kala iibsaday ee lacagta lagu kala qaatay hadday tahay meel ku habboon alaabta in la keeno bartaas la keenaya haddaynay ku habboonayn waa in lasla lasla laisla gartaa meeshii la keenayo waa in la sheegaa so waadix maalkaas laba man ka dhigna maaha marka koowaad maxay nidhi majlisulcaqdiga meesha wax lagu kala iibsaday hadday ku habboon tahay in alaabtaasi la keeno bartaasi la keenaya haddayna meel ku haboon inay ahayn ya waay su-aasha inoo taalla waxa weeye meesha ku habbooni maxay noqonaysa iya tusaalanaya meesha ku haboon baynu bahaanay in tusaalayn meel dukaana ninka alaabta iibsanaya bakhaarkiisiibaba lagu dhex heshiiyeyba sax weeyaan ninkii wax iibsanayey ninkii wax iibsanayay bakhaarkiisa lagu heshiiyey lacagtiibuu kuu dhiibay xageed keenaysa marka bakhaarkiisiibaad keeni de soo oo meel ku habboonin la keeno meelaan ku habboonin ba haddaba fadal meeshaan ku habboonayn maxay noqonaysaa meel xaafada iska joogeenba oy iskaga shahaynayeen sax wey halkan lama keeni karayo marka waa in la sheegaa meesha la keenaya ama waxba joogaba magaaladii magaaladooda magaala aan ahayn bay joogaanba deetna way heshiiyeen lacagtana way kala qaateen meeshuu geenaya una sheg magala hiblaayo gee waa inu alaabtaas halkaasa la keenaya wa an yakuuna amaru lacagtu wa noqoto macluuma maxaa ku baxay lacagtu waa inu mid macluuma maxaa ku baxay mid aan la geranayn noqoto marka raasmaalku waa macluum noqdaa raasamaalku lacagta waxa lagu kala iibsanayaa waa ina maclu intaasoo lacaga ah ayaan kaa siiya ama aan wa an yataqaabadaa waa inay labadooduba ay kala qaataan iibiyaha iyo iibsaduhu qabla tafaruq intan kala tegin kahor lacagta waa la kala qaata lacagta hadda la kala qaadanaya maxaa laakiin aan hadda la kala qaadanan dib u dhici kara alaabtii haddii alaabtina imika alaabta mesha ma taalo alaab imika mesha taalo la kalibsanaya ma jirto ka horna lacagtina waxay noqoto mid aan oolin iyaduna lacagtina ma taalo waa dayn alaabtina ma taalo waa dayn waxaa la dhahdaa baycu dayni bidayn baa la dhahdaa mana ansaxayn baycu dayn bidayn ma ansaxayn labadii shay la isku iibsanay maba yaallaanba alaabtiina ma taallo waa dayn lacagtiina ma taallo waa dayn baycu dayn bidayn laa yajuus marka waa in yataqaabadaa ra-sulmaalka in lagu kala qaato fii majlis alcaqdi waa shar waa in yataqaabada qor tafaruq intayna kala tegin waa in kala qaataan lacagti waay wa an yakuuna waa inu noqda caqdu salami caqdiga sanamku naajiza mid fulaya waa inu noqdaa laa yadkhuluhu aanu gelaynin khiyaaru shar khiyaaru shardiga aanu gelaynin khiyaarad shar baynu soo sheegnay soo ma imise khiyar baynu soo sheegnay saddex mid waxa la khiyaaru midna waxa la khiyaaru midna waxa la khiyaar khiyaaru shardigu halkan ma galo khiyaaru shar ma galo sababtu inuu oo suuqa lagu jiraa waxaa dhici karta shaygan la kala iibsaday in iibkiisa dib dib loo fasakhaba qofku iskaba daaya dhici karta iska fasakho inuu socodsiiyaano wax dhici kara inuu iska socodiyaano waxa dhici kara qararkaasa ku jira waay caqdigan salamkan iska laftiisa dee nooc qarara baa ku jira isaga oo waxaan la kala iibsanaya wax macduuma macduum macduubka waxaan olin baaba la kala iibsanaya halkaa arrin banu la soco shuruuda eg shuruuda bayca waxaa ka mid waxaa la kala iibsanayaa inuu noqdo mawjuud waa inuu noqdo maxay mawjuud wax jooga jira yaalla waa inuu noqdo waa inaanu noqonin wax macduuma oo aan la haynin wax macduumo maqan oo aan la haynin lama keliibsanayo marka laga reebo salabka aynu marayno bayca salabku waxaa la kala iibsanayaa shay macduumahoo aan jirin si kalean dhigno shay aan oolin meesha ayaa la kala iibsanaya oo ah maqan oo aan lama hayninba shayga noocaasihina in la kala iibsadaa ma asaxayo laakiin beyculmacduumka laga soo reebay salabka laga soo reebay salabku wuu asaxaya wixii kale maya saogow oo waxaa laga markaa aragtid wax macduun ku banaan sanamka waa laga soo reebay baahida keensatay baahida jirtay waa laga soo reebay sanamku waa beycu lmacduun waad fahanteen haye yani mudduu qabsanaya soo celin karay muddo mucayana iibka amuu socodsiinaya amuu soo celinaya soo maha muddadaasina waxaa ugu badan saddex cisho sax wey khiyaarulmajliska muxuu ahaa haddaba isna waa la sheegay wayaan xaggana qoladana xaggiina khiyaarulmajliska sheegay idinku ay labada qof wax kalibsay intii meeshii ay wada joogaan inay bici socodsiiyaan iyo inay ka noqdaan labadaba khiyaar buu leeyay soo ma xaggan khiyar majlisku muxuu ku dhamaada khiyaar majlisku muxuu ku dhamaada ya ya haye tafaruqa qof wax kala ibsaday a hadday kala tagaan u dhamaanay waa sax khiyaar alcayb kaynu hadhay haddaba khiyaar alcayb waay waay ya waay haye haye ceebta haddii qadiimta marka ceebta baad noo tafsiilisay waa tafsiilkii ceebta kaasi sax wey ceeb qadiima ba lagu celiya waa sax wey ceebta jadiidka lakin laguma celiyo marka khiyaar cabika waxa weya qofka wixii iibsaday wixii iibsadayna ku arkay maxay wax xun buu ku arkay xumaan buu ku arkay xaq wuxuu leeyin iska soo celiya soo haddaba khiyaar shardigaasunbaa khiyaar shardig halka ma gal haddaba la soco ilan sanamka waa la raba inu la doonaya markaa shardiguna wuxuu keensanaya inuu inaanu inuu beycu inu la sugo inuu qofka ka noqday inaanu ku noqon faslu kulu maa jaaza beycuhu jaaza rahnu fi duyuuni ida istaqara hubuutaha fi dimati faslun wakulu maa jaaza beycuhu shay kasta iibkiisa markaasi uu bannaan yahay oo asaxayo jaaza rahnuhu rahankiisuna waa asaxay fi diyuuni ay cala diyuuni deemihii markaas iyuu ku asaxay ida staqara hubuutahaa sugnaanshaheedu marku sugnaado sugnaanshaheedu deynta sugnaanshaheedu marku ku sugnaado fi dimati dimada markaas marku ku sugnaado waliraahin raahinkii waxa u sugnaaday alrujuucu fiihi inuu markaasi rahankii uu ku noqdo maa lam yaqbidhu intaanu qabanin waxa weeyaan murtahinku ilaa bitacadii inuu shay ku xadgudbo mooyaan waidaa qabada bacd alxaqi xaqa ama deynta wax ka mid a ah hadduu gacanta ku dhigo lam yakhruj shayu min arahani shay rahanka ka mid bixi maayo ama furmi maayo xataa yaqdiya jamiicahu ilaa dhammaantii uu wada gudo oo wada bixiyo fasalkan wuxuu naga warramaya sheekhu rahanka rahankan asal waxa waa dayn qof wax daynsanaya dabeetna muxuu dhigayaa si deyntaas waxa uu qaatay ay noqoto waxuu soo celinayo wuxuu dhigaya wax lagu kalsoonaado inuu soo celinayo marka raham buu dhigi doonaa af soomaaliga waa rahman baa la hahda ma filaya soo ma ya rahn waa rahn soo ma waay markaa daabidkiisu inoo sheegay wa kullu maa jaaza baycuhu shay kastoo iibkiisu uu asaxay jaaza rahnu rahankiisana waa asaxaya fi duyuuni deymaha dhexdooda ku asaxaya ama cala duyuun daabi alka inta waa daabit baa la dhahdaa shay kasta oo iibkiisu uu sax noqonayo in la rahnaano sax buu noqonaya maxaa ku baxay shay kasta aanu iibkiisu asaxaynin rahankiisuna iibkiisu muxuuna asaxaynin waxaa la liixi nijaasaadka khinziirkii khamrigii aygii wax allayo wixii iibkiisu uuna ansaxaynin oo dhan rahankiisuna asixi maayo khamrigii iibkiisu ma asaxaya ya maya rahna loo dhigi maayo oo intaad qof deyn ka qaadatay dhaladaa khamriga usii haysa rahan oo dhan maysid intaan kuu keenay sababtu maxay tahay haddaba sababtu waxa weeyaan rahanka waxaa loo dhigay qofku deyntan uu qaatay hadduu soo bixin waayo in shaygan rahanka loo hayo inta la iibiyo deyntii laga goosto shaygan rahanka loo dhigay hadduu qofkii bixin waayo deyntii waa la iibin doonaa shaygii marka la iibiyo yaa dayntii laga goosan doona shay aanu iibkiisa un asaxaynin see loo iibin kara hadhow iibki maba asaxayaba marka waxaa shardiya maxaa shardiya shayga raanka la dhigay inu noqdo shay iibkiisu waa asaxayo yan haddii shayga waa la raba in hadhow la iibiya la doonaya haddii qofka dayntii uu soo bixin waayo maxaa looga reebay alaabtan waxaa looga reebay daynta u qaatay inuu soo bixiya la doonaya hadduu soo bixin waayo kana la iibin doonaa marka waa in noqdo shay waxa weeyaan arkaantiisu waa raahi labada qof ee rahanka kala qaadanaya iyo shayga rahanka loo dhigayo labada qof rahanka kala qaadanaya iyo shayga rahanka loo dhigaya ninka rahanka dhigaya ee deynta lagu leeyahay alraahinu raahin baa la dhahda alraahin ka deynta laga qaatay ee rahanka loo dhiibayo waxaa isna dhahaa murtahin almurtahin labadaba halka wa sheego wa liraahini alrujuucu fiihi maa lam yaqbidhu waa raahinkii waa kii dhigaya weyaan walaa yadmanuhu lmurtahin murtahinkuna waxa weyaan loo dhiibay weeyaan halka laba inka soo iyo alaabtii ama shaygii rahanka loo dhigayo alrahnu baa la dhahaa isagana waa rahanka wey waay oo ama marhuunna waa la marhuun ya marhuunna waa la dhahdaa waay alrahn inuu yahana marka noo isaga inoo sheegayoo wuxuu wada qabada bacd alxaqi lam yakruj shayun min alrahni waa alaabtii la kala rahan ranka loo kala qaatay arkaantu waa saddexdaas siiqadan ku darsado afartaas ku noqonaya marka waay marka waa inay noqoto dayntu mid sugan maxaa ku baxay dayn aan sugnayn deyn aan sugn marka deynta kamid waxay ku tusaaleeyeen waxyaaba ku tusaalayen waxaa kamid a masalan qofka lagu leeyahay fii zaman alkhiyaar deynta fi zaman alkhiyaar qof baa wax iibsaday deyn baa lagu yeeshay deyn khiyaar shardina uu dhigtay saddex cisho ah saddexdaa cisho lacagtaa ku maqan waa deyn mana sugna bay yidhahdeen deyn sugan maaha deyn sugan maaha waayo u ka noqon kara laakiin saa saxda waxa weeyaan dayntaasi waxay ku dambeyn kartaa mid laazim ku noqo laazim ku dambeyn karta daymaha aan sugnayn waxaa loogala jeeda waa dayn fasakhmaysa oo dhacaysa waxaana ka mid a ah qofka addoonka mukaatabka ah ee lacag lagu qoray ila lacag intaa lag iska soo bixi xor baa tahay lacag baa dayn baa laga doonaya dayn baa ku maqan oo laga rabaa dayntiisu mid sugan maaha oo mid dhici karta se udhici kartaa hadduu kaba noqdoba oo isagu yidhahdo anigu waxa wey lacagtaad igu qortay waan iska daayay oo addoon baan iska ahaanaya de mesha way ka baxaysaa waxaa lagu qora meshu ka baxaya u dhacaya daynta noocaasoo kale waxa dhahaa mid aan sugnayn baa dhahaa marka waa in dayntan qofkan uu qaatay mid sugan waa inati oo laazima waliraahini raahinka waxaa usugnaaday alrujuucu fiihi inuu markaa eh, rahankii uu ka noqdo amaba uu ku noqdo ayaa uu leeyay maa lam intaanu gacanta ku dhigin murtahinku waliraahin rahinka waa isku mid alrujuucu fiihi inuu rahankii ka noqdo ayaa uu leeyay ama uu la noqdo oo uu dib u ceshado maa lam yaqbidhu murtahinku inta aanu gacanta ku dhigin waay waxaanu soo barannay laazim iyo jaa-is samahayn laazimku muxuu ahaa waxaan laga noqon karayn soo ma jaa-iskuna muxuu ahaa waay rahanku ya haddii qofka murtahin qofka murtahinkiihi shaygii rahankaa hadduu gacanta ku dhigo raahinku kama noqon karo ma ceshan karo laazim buu noqonaya wuxuuna laazim ku noqdaa bilqabdi in gacanta lagu dhigo ya rahan buu keenaya soo maha rahankii buu soo qaaday qofkii uu deynta ka qaatay ayuu u dhiibay waa kaa hayso ninkiina gacantu ku dhigay ma ka noqon karaa maya kama noqon karo kee kii rahanka dhigay kama noqon karo shaygii ii soo celi deyntan waan ku keeni doonaa ma noqonayso mar haddiiba gacantaba lagu dhigay laazim buu noqonaya laazim min araf kan la ydhahda haddaba dhinacun buu laazim ka yihi dhinacu laazim ka yihi waxa weyaan waa dhinaca dhinaca raahinka ninka rahanka dhigay isagu mar haddii sheegii uu rahanka u dhigay gacanta lagaga dhigay ka noqon karaba maayo ma soo ceshan karo ma soo ceshan karo laakiin hal mar buu ka noqon karaa waa goorma inta aan gacanta lagu dhigin rahankeen baa la yidhi su waay alaab nooca noocaasna rahanka ugu soo dhigay kuu keenaya intaanu u keenin buu ka noqday wuxu aan ka noqda anu rahanka kaa kuma keenay taas waa saxa laakiin haddii uu shaygii keeno oo gacanta lagu dhigo ma ka noqon kara maya intaanu gacanta lagaga dhigin ayaa uu ka noqon karaa taas waa taa dhinaca murtayinka ukaalay murtayinku waa ke murtayinku waa ke waa kii rahanka loo dhiibay ee daynta qofka kulahaa lahaa maha waay isagu dhinaciisa waxaa la dhahaa caqdigan rahanka waa jaa-is baa isaga la dhahaa dhinaciisa muxuu noqonaya jaa-is maxaa loogala jeedaa isagu ninkii mau celin kara ma odhan kara alaabtaadana iska hayso iska iskaga intifaac dayntana markay heshoon iyo keen ma odhan karaa qofki muu celin karaa isaga dhinaciisa jais ba hada waa la hahda waxay noga soo baxay marka caqdiga rahanka caqdina waa noga soo baxay laazimu min araf wa jaa-izun min araf dhinac buu laazimka dhinac laazimka waa halkee waa dhinaca waa dhinace waa dhinace waa dhinaca raahinka dhinac buu jaa-iskay waa dhinace murtahinka marka la dhinaca raahinka laazim ka yahay maxaa loogala jeedaa kama noqon karo goormo laakiin marka shaygii gacanta lagu dhigo murtahinka dhinaciisana waa ka jaa-is ban nidhi isagu qofkii waa ka jaa-is maxaa logala jeedaa qofkii wuu celin karaa uu ka noqon karaa isagu wuu fasakhi karaa sax wey marka hadda waxaad ogaataa caqdiga rahanku waxaa tiraa caqdiga rahanku dhinacna waa ka jaa-is dhinacna waa ka laazim dhinaca jaa-isku ka yahay waa dhinaca murtahinka dhinacu laazim ka yahayna waa dhinaca raahinka marka laakiin la qabdayo maana maqbadi walaa yadmanuhu magdhabi maayo almurtahinu murtahinku magdhabi maayo alaabtii rahanka loogu dhibay hadday baaba'do ilaa bitacadii inuu tacadii xadgudub sameeyo mooyaane halkana mid baan maanta idin sheegay soomaalida hore ma soo sheegay in laazim iyo jais samida xifdiyeen halkana cuquudda dadka gacanta wixii loo dhiibaa wuxuu u qaybsamaa laba mid waxaa yadu amaana midna waxaa la yidhaha yadu damaan labada xifdi maanta yadu amaana iyo damaan labadaas loo qaybinaya yadu amaana muxuu qofka shayga loo dhiibay ee haya hadduu ku baaba'o isaguna aanu ku xadgudbin ilaalintiisiina aanu ka gaabinin hadduu shaygaasi baabao ma maga dhabayo yadu amaan khaali lahaa gacantan maxaa lahdaa yadu amaan ma maga waa loo dhiibay shaygii loo dhiibin uu ku baaba'ay ma maga maya ma maga dhabaya goorbu maga isagoo baabiya ku xadgudba amaba ilaalintii ay u baahnayd ilaalin kari waay ilaalin waaya iyado damaankuna muxuu yahay mar walba uu magdhabaya mar walba uu magdhabaya isagoo xataa ilaalinaya ayuu wixii baaba uu magdhabaya muxuu noqonaya kaa tusaalihiisu qasabka kale nin neef geela soo dhacay xoog buu kusoo qaaday neefkii geelahaa isagoo ilaaliya oo daajiya oo si fiican u haya ayay tii ilaahay u timid oo dhintayba waa magdhabaya wuu magdhabaya gacantiisa waa yadu damaan baa mar walba uu magdhabaya yadu amaanuhu muxuu ahaa ma magdhabay soo maaha neef geela nin rahan loogu dhiibay rahankii buu haystay isagoo ilaalinaya ayuu neef ka dhintay ma magdhabay mase ma magdhabay ma magdhabay wuxuu ka baaba'ay raahinkii kii lahaa buu ka baaba'ay isaga waxba la weydiin maayo kaana yadu amaana la marka walaa yalmuhu lmurtun ila bitacadi saas kugu jiraya waidaa qabada bacd alxaqi bacd alaq wuxu kala jeeda daynti waidaa qabada markuu gacanta ku dhigo bacd alxaqi daynta bar ka mid a haddii uu gacanta ku dhigo lam yakhruj shayun min alrahni shay rahanka ka midi furmi maayo xataa yaqdiya jamiicahu ilaa dhammaantu u wadbixiyo ninbaa dayn lagu leey rahan buu udhigay dayntii bar ka mid ayuu bixiyey shaygii rahan ku dhigay ma loo furay dhammaanteed rahanka furmi maayo rahanku wuxuu furmaa marka daynta eh, dayntii qofka looga haystay rahanka markuu dhammaanteed wada bixiyo yuu furmaya lam yakhruj shayun taasi waxaa loogala jeeda ma furmaya weyaan lam yakhruj shayun min arahni shay rahanka ka midi furmi maayo ama bixi maayo xataa yaqdiya jamiicahu ilaa dhammaantii uu gudo hadduu maalan lacagti kale bar alaabtii u dhiibinaa alaab ay ahayd xoogaaya oo idhaahdo kalabar baan kuu dhiibayay de alaabta kalabar isoo isoo fur maya waa laga haynaya dhammaanteedba halkaan kudayno sala allahu wasalam wbaarak cala muxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin